بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف الإفراد والتثنية والجمع إفرادك iyo تثنiyada iyo jamca الاسم المفرد اسمka مفردka ah asmaada waxay u qaybsantaa mufrad iyo muhanna iyo jamca jamca marka waxaa iskula jira jamcu tasxiixi iyo jamcu tagsiirkii waxaa kaloo jira ismu jamac iyo ismu jinsi jamcahaasoo dhan wuu ka hadli doonaa alismu lmufradu isimka mufradka ah maa ay aladii waa midka dalla ku tusiya calaa waaxidin hal mudakar oo waaxidatin ama hal mu'anaf mufradku marka waa mushtarak bayna almudakari wاlmu'anaf musanuhuna waa sidoo kale jamcu tagsiirkana waa sidoo kale laakiin jamcu tasxiixa way kala leeyihiin jamculmudakar waxaa iskale wixii laba jamculmu'anasna wixii dhadigaa wa amhilatuhu mufradka amhiladiisa kaiiratun way badan tahay waxaa ka mida rajulun waa mudakar imra'atun waa mu'anas mu'minun waa mudakar mu'minatun waa mu'anas alismu lmuhanaa isimka muhanaha maayi ladii waa midka dalla ku tusay cala اhnayni aw ihnatayni laba mudakar ama laba mu'anasa fii siyaadati alifin wa nuunin wuxuuna kugu tusiyaa inaynkaas ama ihnataynkaas wuxuu kugu tusiyaa biziyaadati alifin alif lagu kordhiyo iyo wa nuunin nuun calaa aakhirihi aakhirkiisa aliftaas iyo nuuntaas baa waxay ku tusinayaan muhananimadiisa haddii laga jarana mufradkiisuu laabanaa alifta iyo nuunta fii xaalati rafci xaalatu rafcaha lagu kordhiyo tusaale rajulun rajulaani xaalatu rafcuu joogaa jaaءa rajulaani waa musanne waa marfuuc calaamatu rafcihi alأlif wayaa-in wa nuunin ya iyo nuun fii xaalatay nasbi waاljari xaalatu nasbaha iyo jarkana ya iyo nuun lagu ziyaadiyo tusaale ra'aytu rajulayni xaalatu nasbihi marartu birajulayni xaalatu jarkii wuxuu miihaaliyey laakiin waa mudakarkii mu'anadkana waa la mid jaءat imra'ataani isagoo xaalatu rafco jooga ra'aytu imra'atayni wa marartu bimra'atayni اسم اljamci ismu jamca huwa maa dalla calى akar min اثnayn aw اثnatayn wayaأtii tafsiilu اlqowli fiihi ismu jamca waa wixii ku لب labo lab ama laba dhadig wayaati wuu imaan doonaa tafsiilu lqowli hadalkale dhigdhigidiisa fiihi oo ismuljamaca laga hadlo lagu qowlo wuu imaan doonaa uu leeyahay almuhanaa wanatanaawalu fii hada lbaabi baabkan waxaan uga hadlaynaa amrayni laba arrimood shuruudu taniyati wa ariiqatu taniyati wanatanaawalu fii hada albaabi amrayni shuruuda taniyati haddaa doontan waa ka bedeli kartaa baabkan waxaan u hadlaynaa taniyada shuruudiisa iyo wa ariiqata taniyati taniyada dariiqadeeda alأwal arrinka koowaad wuxuu yahay shuruudu taniyati laa budda waxaa laga maarmaana litaxqiiqi taniyati taniyada xaqiijinteeda min majmuucatin min ashuruud waxaa lagama maarmaan u ah koox shuruudo ah in la helo ishtaraahaa shuruudahaasoo ishtaraaha alculamaau culimmadu ay shardiyeen wahiya waxay tahay an yakuuna lismu isimku ko waa inuu yahay mufradan isim muhanaa lama taniyeeyo isim jamacahna lama taniyeeyo ko waa inuu mufrad yahay labo an yakuuna lismu isimku waa inuu yahay mucraban waa inuu mucrab yahay falaa yuhana almabni mabniga lama taniyeeyo mabnigaas uu ka mid yahay damaa'irta iyo asmaa lishaar lama taniyeeyo waa inuu mucrab yahay an yakuuna alismu isimku hayra murakabin waa inuusan murakab ahayn tarkiiba masdin aw isnaadin tarkiibu masdi iyo tarkiibu isnaad waa inuusan wadanin yacni waa inuusan murakab masdi ahayn murakab isnaadi waa inuusan ahayn hadduu sidaas noqdo lama tasniyi karo midlu tusaalahaan bacla bak oo meel magaceed ah jaad alxaq oo nin magaciis fain kaana hadduu yahay isimkii murakaban tarkiiban idaafiyan mid la isu geeyey tarkiiban idaafiyan tarkiib oo idaafi ah midlu cabdullah fa yaatii bayaanuhu caddayntiisu a imaan doonaaho isaga waa la tatniyey karaa wuxuuna na dhihi doonaa sadriga ayaa tatniyadu ka gashaa afar an yakuuna alismu ismku waa inuu yahay nakiratan waa inuu nakiro yahay hadduu markiisii hore uu macrifo ahaa marka la tatniyeyna waa in macrifonimada laga siibo oo tusaale ahaan khaalid waa isi macrifo ah waa ah. marka la rabo in la tadniyeeyo waa in tacriifka laga siibo oo laga dhigo khaalid min alkhaalidiin dadka khaalidiinta lagu magacaabo waaxid kamid ah, markaas macrifinimadii waa ka baxay iyo khaalid min alkhaalidiin ka mida ah, labadood waa in laysu geeyo markaas la yidhaahdo alkhaalidaani marka la tacriifinaan waa in al lagu tacriifiyo ilan markii aad taniyeynaysay khaalid tacriifkii waa ka saartay nakiruu noqday khaalidka kalena waa sidoo kale tacriifkii waa laga saaray nakiruu noqday labada khaalid marka laysu geeyo khaalidaani ay noqdaan laba khaalid oo khaalidyaalka ka mida ah. weli ma macrifaysna haddii la rabo in la macrifeeyo waa in al lagu tacriifiya markaas alkhaalidaani waa in la dhaho itifaaqu lismayni labada isim fi lafdi waa inay isku waafaqsan yihiin walwasni waddalaala xagga lafdiga waa inay isku waafaqsan yihiin oo tusaalahaan oo tusaale ahaan kitaab iyo qalam labadood lama tasniye karo ilaan isku lafdi maahane haddii ay dhacdo laba lafdi oo kala duwan in la tasniyeeyo oo labadooda mid ka ah magacooda la siiyo markaa noqon maaya mulxaqaatulmusanaa buu noqonaa walwasni waa inay isku waafaqsan yihiin sida cumar iyo caamir oo kale xagga wasanka iskuma waafaqsanaa lama tasniyi karo wadalaala iyo tusintaa labada shay hadday isku lafdi yihiin ama labada kelimadood hadday isku lafdi yihiin oo isku wasana yihiin laakiin laba macnoo kala duwan ay wataan markaa lama tasniyeeyo tusaale ahaan cayn oo ah midda wax lagu arko iyo cayn oo ah midda ishu midda biyuhu ay ka soo isku lafdi waa isku wasanna waa yihiin laakiin isku dalaalo maaha midna waa midii baasirada ahayd midna waa midda biyuhu ay ka soo burqadaan labadooda caynaani lama dhihi karo haddii la yidhaahdana waa mulxaq an yakuuna lilismi isimku waa inuu ahaado mahiilun mid asaga la mida waa inuu dunida joogo tusaale ahaan shamsun shamsaani lama dhihi karo ilaan adduunko dhan halkaas xabaa ka jooga anlaa yustaqnaa can taniyatihi kan toddobaad waa inaan looga kaaftoomin taniyadiisa bitaniyati gayrihi shay kale taniyadiisa falaa yuhanaa lama taniyeeyo bacdun lama taniyeeyo bacdaani lama dhaho lilistiqnaa'i can daalika maxaa yeelay taniyada bacdi waxaa looga kaaftooman bitaniyati juz-in juzi taniyadiisa oo waxaa leedahay juz-aani meeshii bacdaani aa dhihi lahayd saas daraaddeed bacduna taniyaynin ilan taniyadiisa juz-aani baa kaa yushtaradu fi taniyati taniyada waxaa loo shardiya an tuxaqiqa faa'idatan inay faa'iida soo xaqiijido falaa yuhanaa kullun walaa axad kullun iyo axad lama taniyeeyo liannahumaa lafdaani yadulaani cala alcumuum maxaa yeele waa laba lafdi oo cumuumku tusiya wixii cumuumku tusiya ayagana lama taniyeeyo oo kullun iyo axad ay ka midta axad laakiin cumuumka waxay ka mid noqone haddii uu ka hormaro nafyi wax la mid ah aلthaani kan labaad dariiqatu tasniyati اlasmaa tasniyada qaabka loo tasniyeeyo shuruudahaas marka uu soo sheegay laba beydaa lagu jamciyaa shardulmusanna an yakuuna mucraban wa mufradan munakaran maa rukiba muwaafiqan fi lafdi walmacnaa lahu mumaahilun lam yugni canhu gayruhu labadaas beydaa lagu jamciyaa طariiqaةu تaثniyaةi اlasmaa taniyada qaabka loo asmaada sida loo taniyeeyo qaabka loo taniyeeyo alismu صaxiix isimka صaxiixa ah waa sahlan yahay rajulu rajulaani rajulayni xagga dambe alifii nuuna uga dare xaalatu rafcaha yo iyo nuuna xaalatu nasbe xaalatu jarka alismu shabiihu bصaxiix isimka صaxiixa shabaha laakiin muctalka ah maxaan kusoo sheegnay isimka hee wowda u dambaydo oo uu ka horeeyo sukuunka dabyun dabyaani dabyayni aa leedahay dalwun dalwaani dalwayni aa leedahay alismu lmanquus isimka manquuska ah isimka manquuska ah marna waa munakar marna alwata asagoo alwata assaaci soo ma aha iyo asagoo ma dambaydo xaalatu rafcaha alif iyo nuun xagga dambe ka raacay assaaciyaani xaalatu nasbahana yo iyo nuun maxaa leedahay assaaciyayni hadduu munakar yahay saacin calaa wasni haye faacin laamtii sooma maqna laamta maqanna waa maxay ya laamta maqan waa ya ya-daasaa soo kadibna alif iyo nuun xaalatu rafcaha ya iyo nuunna xaalatu nasbaha xaalatu jarkaah saaciyaani saaciyayni baa leedahay tucaadu lyaau lmaxduufatu ya-dii la xadfay iltiqaau saakinaynka darteed loo jaray waa la soo celinaa alismu lmaqsuur isimka maqsuurka ah athulaathi tucaadu lalifu alifta waa la celinaa ilaa aslihaa asalkeeda haddii waaw ay ka soo gadoontay waawdeedaa u celinee hadday yaa ka soo gadoontayna ya-deedaa u celinee alwaawi hulaaiga waawiga ah isimka maqsuurka ah ee laamtiisu waaw ay tahay casan alifta go-an oo iltiqaaw saakinayn ka u go-day xaggee ka soo gadoontay waawdeedii u celi kadibna alif iyo nuun raaci iyo ya iyo nuun casawaani casawayne alyaa'i saadaan ya kama soo gadoomin ya u celi sadayaani sadayayni asadaa waxaa la yidhaahdaa qofka marka uu meel bannaana ah oo buura ah tusaalaan marka uu joogo dhul buuraleya marka uu joogo dhawaaqa markuu dhawaaqo dhawaaqa buuruhu ay soo celinayaana waxaa la yidhahdaa asada waati ninka shaacirka abuطayb almutanabi uu lahaa ajiznii idaa unshidta shicran fainamaa bishicrii ataaka almaadixuuna muradada wadac kula sawtin gayra sawti fainanii ana طaa'iru اlmaxkiyu wagayri sada buu yidhi wadac kulla sawtin cod kasta iska dhaaf buu yidhi sawti codkayga aan ahayn iska dhaaf fa innanii maxayl anugu ana daa'iru lmaxkiyu waxaan ahay shimbirka la jilaa wagayri sadaa shucarada kalena kulahaa codkaygii ku celcelinahay sida saduhu uu qofka codkiisa u soo celceliyo maa zaada can alaaثa isimka maqsuurka ah ee aliftiisu ay raabicada ay tahay ama khaamisada ay tahay hadda waxaan soo marnay haddii aliftu ay tahay taalita see la yeelahaan dhahnay asalkaa loo celina haddii aliftu marka raabica ay tahay ama khaamis ay tahay tuqlabu lalifu alifta yaaan yaa loo rogaa walaa yuraaca alaslu asalka la fiiri maayo hadday yaa ka soo gadoontay ya u celinee hadday waaw ka soo gadoontay yaa u celinee mar kasta yaa asalkeeda ha fiirin unhaa unhayaani aa leedahay unhayayni murtadaa murtadayaani murtadayayni asalkeeda markaa fiirini midda horena waa iyadoo asalkeedu ya u ahaa midda dambena asalkeedu ayadoo waa u ahaa ilan aridaa asalkeedu radiwa buu ahaa alismu lmamduud isimka mamduudka ah murtadaa marka waxaa la mid ah musطafaa waa la mid ayadan waaway ka soo godoon soo maaha ilaan safaa yasfu halkaasuu ka yimid istafaa asalkeedii aliftaas asalkeedii waaway ahayd mustafaa xaalatu rafcaha maxaa leedahay mustafayaani xaalatu nasbahana mustafayayni aliftaas waa iyadoo khaamis haddii saadiso ay noqotona waa la mid mustaqsaa soo saadiso maaha xaalatu rafcaha maxaa leedahay mustaqsayaani xaalatu nasbahan ah mustaqsayayni alismu اlmamduud isimka mamduudka maa kaanat hamzatu asliya midkii hamsadiisu asal ay tahay see la yeelaa quraaun qura'a jamcu qaari' lagama wadayaa quraaءun huwa almutacabid almutanasik qofka cibaadaysto ee cibaadada badana quraa la dhahaa hamsadaas marka waa asal see la yeelaa faraha ka qaaday alifii nuuna ku darey xaalatu rafcaha ya iyo nuuna xaalatu nasba xaalatu jarka qura'aani qura'ayni tabqal hamsatu hamsadii calaa aslihi asalkeedii ku baaqi ahaane ba maa kaanat hamsatu munqaliba can aslin mamduudka hamsadiisu ay tahay mid asal ka soo gadoontay see la yeelaa nisaa'un xaggee ka soo gadoontay hamsadaas yaa waaway ka soo gadoontay kisaa'un markeedii hore soo ma ahayn kisaani faraha laga qaaday soo ma aha alifyo nuun keliyaha lagu daray kisaawaani maxaa la sameeyey markaasna asalkeediia loo celiyey idan hamzada munqaliba can waawin sida kisaa'un oo kale haddaad doonto cinda tahniyati sideeda u dayne kisaaani kisaa'ayni aa leedahay haddaad doontana asalkeedii waawdaha u celina oo maxaa leedahay kisaawaani kisaawayni laka waxaa kuu furan ibqaa'u lhamzati hamsada inaad baaqi yeesho ow qalbuhaa ama inaad u rogto waawan min gayri muraacaatin lilasli adoo asalka aan fiidhin hadda taas waxay ka soo gadoontay waaw sax ayadoo yaa ka soo gadoontana waatana hamsadii binaaun asalkeedii muxuu ahay binaayun ilaan wuxuu ka yimid min banaa yabni sida ataa ya'ti oo kale laamtu sawya ma aha binaayun buu ahaa binaaun ma jire binaayun buu ahaa markeydii hore liannahu min banaa yabni ayib hamzadaas markaa oo binaaun u dambayda munqaliba can soo ma aha haddaad doonto sideeda u baaqiyeele binaaani binaa'ayni haddaad doontona waawa u roge oo waxaa leedaha binaawaani binaawayni hamzadu haddii ay tahay munqaliba can aslin meeqa wajiha marka kugu furan ya laba weji inaad sideeda u baaqi yeesho inaad waaw u rogto adoon fiirin inay waaw ka soo gadoonto inay yaa ka soo gadoonto adoon fiirin mafhuum soo maa maa kaanat hamzatu maziidatan litaaniid midka hamsadiisu ay tahay mid loo siyaadiyey taaniid midka hamsadiisu ay tahay litaaniid sida saxraa iyo xamraa oo kale hamsadaas oo ma aha midii ka soo gadoontay alifutaniifkii see la yeelaa saxraawaani saxraawayni maxaa la sameeyey waawaa loo rogay waddo kalena ma furna ayada idaa kaanat اlhamzatu munqal idaa kaanat ilhamzatu masiidatan litaniif falaysa laka ilaa qalbuhaa waawan waddo kale kuwa ma furna tuqlabu lhamzatu hamsadii waawan maa kaanat hamzatu hamzadiisu masiidatan lililxaaq midii hamsadiisu ay tahay mid loo siyaaday lililxaaq cilbaa waa qasabatu lcunuq waa xididka luqunta dhinaceeda ku yaalla oo qofka markuu xanaaqo aad u buurto aad u soo kacabaa waxaa la yidhahdaa alcilbaa ayb maxaa kuu furan marka inaad hamsadaas sideeda u baaqi hesho oo tidhaahdo cilbaaani cilbaa'ayni saasaa ka dhigto waxaa kaloo kuu furan inaad waa u rogto oo aad tidhaahdo cilbaawaani cilbaawayni labadaba waa kuu furan tahay meeqo weji laba weji inaad hamsada sideeda ku baaqi hesho inaad waa u rogto yo isku mid yihiin markaa middii litaaniidka ahayd isku mid yihiin middii waxaa ula jeedaa munqaliba can aslin ahayd oo hore ibqaau hamzati himzada inaad laka waxaa kuu furan ibqaau hamzati calaa xaalihaa wayajuusu waxaa bannaan qalbuhaa hamzadii waawan in loo rogo walawalu midka hore kee in hamzada la baaqi yeelo calaa xaalihaa ayaa awlaa awlaysan laakiin labadu waa kuu furanta ayuu leeyahay tasniyatu maa xudifa min aakhirihi xarfun isimka aakhirkiisa xaraf laga jaray sidee loo tasniyeeyaa isimkan laamul kelimihiisii waa maqan tahay markaad tasniyeynay laamtiisa ma soo celinaya mase soo celimaydid aabun markiisii hore muxuu ahaay aabbaawun laamtii waa maqan tahay abun calaa wasni aye calaa wasni calaa wasni facun laamtiisana waxay u maqan tahay lilictibaad ictibaad waxaa loola jeedaa cilo tasriifiya darteed looma jarin laakiin likasrati اlisticmaal darteedaa loo jaray abun idan wasankeeda waa facun asalkeedana abawun buu ahaa marka la tahniyeynaa see la yeelaa waa soo celinaya waawdii maxaa leedahay abawaani abawayni saasaa leedahay abawaani abawayni akhun markiisi hore akhawun buu ahaa akhawaani akhawayni yuraddu اlxarfu اlmaxduufu xarafkii la jaray waa la soo celina wahuwa wa hunaaka meeshaas asmaa'un ba ahaatay hunniyat asmaadaasoo hunniyad la tadniy min hayri icaadati lmaxduuf ayadoo maxduufka aan la soo celinin waa jirta ayadana kuwaana ka mid ah yadun markeedii hore yadyun ay ahayd yadun calaa wasnaaye facun soo ma aha waxa la jaray waa maxay ya la jaray waa kee ya abawun iyo akhawunna abun iyo akhun marka le waxaa ka maqan waawaay soo maaha haddaba yaddun markeedii hore yad yun ay ahayd marka aad taniyeyna ya-daas ma soo celino yadayaani maa leedahay mase waa ka maaranta oo yadaani waa dhihi karta waa dhihi kartaa yadun waxaa leedahay yadaani yadayni asluhu yadyun buu ahaa famun famaani famayni asluhu markiisii hore fowhun buu ahaa famun markiisii hore fowhun ayuu ahaa caynulkelimuhu marka waa waaw laamulkelimuhuna waa ha inay sidaa taana waxaa ku fahmi kartaa jamaca oo ah afwaah ilaan famun afwaah baa lagu jamciyaaye afwaahun calaa wasni afcaal faaul kelimaha iyo caynta iyo laamta jamca kuu muujinaa asalkiisii hadduu fawhun ahaa maxaa dhacay haadii oo laamulkelima ahayd baa la jaray maxaa soo haray markaas fawun xarakaatlcraabka marka waawgaanaa qaadanaa soo ma aha fawun fawan fawin buu haddii sidaa loo daayo waxaa waajib noqon lahayd waawdan mutaxarikada ah oo qablaha fatxa ay tahay in alif loo rogo oo markaas la yidhaahdo fan markii alif loo rogan iltiqaau saaknayn baa dhici lahaa sax wawdan mutaxarikada qablahaa fatxa alif markaan u rogn iltiqaau saaknayn baa wuxuu ka dhex dhici lahaa alifta iyo tanwiinta kadibna waa la jari lahaa maxaa ka soo hari lahaa fa'da keliya xoogaa marka saasay dhibsadeen maxay sameeyeen waawdii ayay waxay u bedeleen caynulkelimaha ahayd waxay u bedeleen miim miimtaasoo ayada aan alif loo rogayn markaasay waxay yidhahdeen famun faman famin xarakaadka icraabtana miimtaanaa qaadanay famun calaa wasnaaye facun famaani famayni aa leedahay ibnun markii sii hore banawun buu ahaa laamulkelimihii waawdeed waa maqan tahay laakiin ciwadkeedaa jooga oo ah hamzada hamsadan awalka taallo hamsatu wasliga ciwadun can ilmaxduufi oo laamulkelimaha ah ibnaani ibnayni ma la soo maya lama soo asluhu markiisii hore banawun buu ahaa damaani damun inuu dhaalra meesha soo maaha meeshaas taniyad uu ku qora waa qalad ila mufradkaa meeshaas laga rabaaye damun inuu dhaal rabe damaani damayni asluhu markiisii hore damawun buu ahaa damayunna waa la sheegay lakiin waxaa raajixa inuu waaw ahaa markiisii hore inuu damawun ahaa ayaa raajix ah maxaa la sameeyey laamulkelimihii oo waawda ahayd waa la jaray damun sooma soo harin sidiisa ku tatniyeyne damaani damayni baa leedahay laamulkelimaha soo celin maysid shafatun ta'daas waxay ciwad ka tahay laamtii waa la jaray laakiin laamti laftigeeda markay joogtay waa la joogtay markeedii hore shafhatun ayay ahayd shafhatun calaa wasni faclatun haadii ayaa la jara markaasa waxaa soo hartay shafatun calaa wadnaaye facatun shafataani ma la soo celiyey laamtii maya shafataani shafatayni asluhu shafahatun buu ahaa waqiila waxaa lihi shafawun buu ahaa yacnii caynta faaulkelimaha inay shiinta waa laysku waafaqsan yahay cayntan inay fata waa laysku waafaqsan laakiin laamtu ma ha-a mase waa waaw do-daa ku jirta asaga shafahatun buu ka dhigay laakiin shafhatun bay culammadu sheegeen taniyat lmurakabi min alasmaa isimka murakabka ah sida loo tadniyeeyo isimka murakabka ah ee la taniyeyna waa murakabkii idaafiga ilen labada kale hore muxuu noo soo yidhi lama taniyeeyo murakabkii masjiga ah iyo murakabkii hee isnaadiga labadaas lama tadniyeeyo alidaafi waxaa leedahay cabdullaah markaa taniyeyna cabdallaahi yuhanaa sadruhu qaybta hore oo cabdi ah ayaa taniyeyna cabdun soomaahayn cabdaa baa ka dhige xaaltu rafcaha xaaltu nasbahana cabdeey kadibna allah baa raacine almasjiyu siibaweyhi jawaza taniyatahu in la taniyey alkuufiyuuna baa baneeyey wadacafahu lbasriyuuna basriyintuna waa daciifiyeen oo waxdhe lama taniyey karo fahuwa cinda alkuufiyin waxaa leedahay sibaweyhaani baa leedahay alisnaadiyu taabata sharan yutawasalu waxaa lagu gaara ilaa taniyati bidawaa asaga lama taniyey karo markaa muanihiisa rabto dawaa taabata sharan daway taabata sharan saasaa leedahay jaa waxayn dawaa taabada sharan waraytu daway taabada sharan mima jaa calaa suurati اlmuhana can اlcarab asmaa waxaa jirta calaa suurati almuhannaa ku timid oo carabta ka soo aroortay mima jaa'a asmaada ku timid calaa suurati almuhana can alcarab walam yundaq lahu biwaaxidin oo mufradna aan loogu dhawaaqin asmaa waxaa jirta calaa suurati almuhana ku timid oo mufradna aan lahayn maxay noqonayaan markaas mulxaqaadka muhanahay noqonayaan maxaa ka mid ah alihnaani walaa yuqaalu lama yidhaahdo alihnu lama dhaho yacni mufrad ma laha isnaani marka muxuu yahay waa mulxaq bilmusanna xawaalaynaa lam yufrad lahu waaxidun waaxid looma ifraadin waaxid looguma dhawaaq inuu ka wadaa xawaalayna waa hareeraheena xawaaley suuratu lmusanna soo ma aha waxaa kaloo ka mid ah dawaaleyk oo ah joogtada dawaaleyk yacni joogtay waaye marka wa haakadaa dawaaleyk saas u joogtay calaa suurati اlmusanaa buu ku yimid soo maaha wa xanaanayk yacni raxmatak naxariistaadaan kaa codsanaa xanaanayk ii naxariiso labayk waa maxay labayk qofku marka uu leeyahay wuxuu ula jeedaa ana muqiimun calaa طaacatik طaacadaada ayaan ku dulnagahay yani waa ku ateeca waaye wuxuu ka yimid min laba bilmakaani idaa aqaama bihi meesha ayuu ku nagaada laba bilmakaani idaa aqaama bihi hadduu ku nagaado marka labeyk yani anaa muqiimun calaa aacati ku hay waa ku taageeray waaye min aliscaada laga keenay walasdaqaani cirqaani waa laba xidid taxta sudqayni oo labada dhafoor ka hooseeya labada dhafoor laba xididoo ka hooseeya ayaa waxaa la yidhaahdaa al asdaqaani wuxuu leeyay mufradna looma hayo laakiin mufradkiisa haddii la yidhaahdo alla qiyaaso muxuu noqon lahaa asdaq uu noqon lahaa waalbaxrayni albaxrayn waa meel magaceed ismu makaanin mufradna ma leh kan marka muxuu noqon karaa maa sumiya bihi mulxaqaadku marka ka mid yahay waa isim waxaana loogu loogu dhawaaqay magacii musannaha walmiqraadaani iyo labada miqraad almiqraadaan haddii mufraskiisa la raadiyo la yidhaahdo miqrad buu noqon lahaa maqaska laba af sooma laha labadaas afaa waxaa la yidhahda almiqraadaan laakiin mufradkiisa lama isticmaalo sababta mufradkiisa aan loo isticmaalina waxay tahay labada hadda kalama haraan laba shay aan kala harin saas daraaddeed almiqraadaan aa la yidhaahdaa wuxuu yidhaahday laa yufradu lahumaa waaxidun taajulcaruus saasuu ku yidhi qaala fii taaji alcaruus laa yufradu lahumaa waaxidun mufrad looma hayuu yidhi labadood ma jaءa calىa suuraةi الmuثanى تaqliiba wahuwa mulxaq wixii suuradda muhanaha ku yimid oo min baabi taqliib ah taqliibna waxaa loola jeedaa labada magac mid ka mid ah ayaa la isticmaala isagaasaa la tasniyeyna kan kalena waa laga tegaa alcumaraani cumarun wa abubakar waa cumar iyo abubakar labadooda markayaa la isticmaalay cumar cumarkiyaa la tasniyey cumaraani baa la yidhi marka labadooda yaa fadli badan marka cumar iyo abubakar abubakaraa fadli badan abubakarkiisa xaa loo isticmaalo haddii abubakarkiisu waa culus yahay ilan waa tarkiib idaafiya laba xab uu ka kooban yahay lakiin cumar waa hal xabo saas daraaddeed midka fudud labadooda ah ayaa la isticmaalaa haddii laba isim la rabo in la takliibiyo midka fududaa la isticmaalaa haddii mudakar muanaf yihiina midka mudakarka haddii mid culus iyo mid fudud yihiin midka fudud cumar wa abubakr alqamaraani ashamsu walqamar ashamsaani maxaa loo dhihi waaye mudakarka awoodda iska leh ilaan shamsu waa muanate alabawaani alabu wlum alummaani alum walkhaala alabawaani alabu walummu aabbe iyo hooyo alummaani alummu walkhaala hooyo iyo habaryar waa labada hooyo xadiiskii nabigana sala allahu alay wasalam wuxuu ahaa alkhaalatu bimansilati اlummi habaryar booska hooyay joogtaa almashriqaani almashriq walmaqrib mashriq iyo maqrib almaqribaani almaqrib walmashriq labadooda waa la isticmaalaa rabulmashriqayn wa rabulmaqribayn laakiin markaas inuusan mulxaqaynaaba dhici karto oo xaqiiqo uu yahay almarwataani asafa walmarwa safa iyo marwo alabyadaani allabn walmaa alaswadaani atamru walmaa albasrataani albasra walkuufa alkuufataani alkuufa walbasra kuufa iyo basraha dee waxaa ka dhexay jiray xafiiltan oo xagga cilmiga ku saabsan marka haddii basra la qaalib yeelo oo la yidhaahdo albasrataani waxa loo jeeda basra iyo kuufa qolada kuufa joogtaan waxay alkuufataani ayaguna kuufay qalabada siinayaan alfuraataani alfuraat wadijla labada furaad waa laba webi oo ciraaq ku yaallay alfuraat wadijla aladaanaani aladaanu waliqaama adaanka iyo iqaamada alcishaani almaqrib walcishaa wallahu aclam halkaas ka joogo